bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab التskiin saki deganaantii ama dejintii caddaynteedii buu u baab yahay in umuuraha rifqi iyo dhimrin iyo dejin lagu wado oo aan kala eryid iyo kala firdhin aan lagu wadaynin ayuu u baab yahay baabkan ya rifqi waa akriye qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah baabu الrifqi fi اlmaciishati dhimrin maciishada dhexdeeda nolosha dhexdeeda in la dhimriyo la fudaydiyo ay caddaynteediibuu u baab yahay qaala li marka rifqiga hore waxaan usoo marnay shay kasta inuu galo wax allaala wixii uu galana inuu qurxiyo wax allaala wixii uu ka maqan yahayna uu fool xumeeyo haddaan marka wuxuu gelayaa alrifqu fi lmaciisha rifqiga oo nolosha ku saabsan nolosha in laga la laga dhimriyo qaala xadahanaa xaramiyu bnu xafsin wa huwa isim oo marka u eg waaye nisba waa magac laakiin nisba ma aha qaala xadahanaa cabdulwaaxid wahuwa bnu ziyaad qaala xadahanaa saciid bnu kahiir bni cubayd qaala xadahanaa abi abi marka saciid bnu kahiir bni cubayd ataymi wahuwa hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad الmfrad وأbu dawud fi الناsikh qala xadaثnii abi abi waa kahiir bnu cubayd التyمي radiicu caaئشha maqbul oo caaئشhu markaa la nuugay rawى lah الbخariyu fi الأdب الmfrad وأbu dawud yani radiic wuxuu ahaa kana radiica caaئشha ayb qaala dakltu calىa caaئishata uma ummi lmu'miniina radia allahu canha faqaalat waxay tidhi amsik joog ha isug xataa akhiida aan ilaa aan ka tosho naqbatii gorgoradeyda naqbadu marka waxay tahay shay sida sarwaal oo kale ah waaye ee meeshaa shanshada iyo saaqeynka wax qariyaa maleh ma leh marka waa gorgorad gaaban oo aan shanshada iyo qarinaynin meel luga la gashto sarwaalna aan ahaynoo markaa lug aan qabin marka waxa ugu soo dhow oon ku mihaalin karna waa gorgoradda ayb fa amsaktu waan sugay waa joogay faqultu waxaan idhi yaa uma almu'miniin low kharajtu maxaa idiin dhigeen meesha faqultu yaa uma almu'miniin low kharajtu haddii aan bixi lahaa fa akhbartuhum aan u sheego warkan lacadduuhu minki waxay ku tirin lahaayeen adiga xaggaaga buklan gacan adayg bay kaaga tirin lahaayeen yacni haddaan hadalkan dadka u sheegi lahaa oon dhehi lahaa caaisho dharkeeday tolataa oo dharkeedii inta yacnii ku jeexjeexmaybay inay iyada gacanteeda ku tolato iyo sidaasay ku dhaqantaa haddaan dadka u sheegi lahaa gacan adaygay kugu tirin lahaayeen ayb qaalat waxay tidhi absir sha'naka sha'nigaaga fiiri innahu laa jadiida wax cusubi uma sugnaanin liman laa yalbasu alkhalaqa dharka baaliyoobay qofka aan labisanin dhar jadiidee cusub uma sugnaado ayb yacni waxay ka wadaa qofkii aan dharkiisa dhaqaalaysanin dhar jadiida ma helaayo leanna maal ku ciyaarid waay idaacatulmaal iyo hadduu sameeyana dhar cusub ma helaayo ayib warkeedu marka sidaas ayb hadda marka maxalushaahidka uu ka wataa waxay tahay caa-isha nolosheedu inay iska ahayd nolol rifqi ku dhisan basiid ah oo aan markaa yacnii ka badbadin iyo idaacatulmaal iyo guluwi aan lahayn sidaasay ahayd ayib macnaha marka xadiidka ku jira taas ayb oo markay leedahay hadalkaa marka waxaa ku sugan xadiidka qofku inuu dhaqaalaysto dharkiisa dharka duugga ah qofka labisto ee dhexdhexaysto taa inay fiican tahay iyo qofka dhar jadiida la bisto mar kasto waa qof xadgudub samaynayo maalkiisii ku ciyaarayo israafka iyo maal ku ciyaaridana caaqibada u danbeysa waa iflaas iyo icdaam qofku inuu wax waayo mar haddii qofka uu maalinba dhar cusub maalin walba soo gato macnaha ka dhalanaya maalkii waa ku ciyaaraya waa ka dhammaanayaa maalkiisa wuxuu ku dambeynayaa faqri iyo ceyr ee qof ceyr aana de maal dhar cusub marka dambe ma gadan karo ayb macnaha marka iyada hadalkan dambe ay ujeeda sidaas waay xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan qaala baabu maa yucطى alcabdu calى الrifqi addoonka waxaa lagu siiyo dhimrinta iyo rifqiga qala xadaثna musa wahuwa musa bnu ismaaciil abu salamةa atabudakiyu qala xadaثna xamaadu wahuwa bnu slmة muusa bnu ismaaciil hadduu idlaaqo xamaadku waa xamaad bnu salma can xumaydin wahuwa xumayd bnu abi xumayd alطawiil can اlxasan wahuwa alxasan bnu abi اlxasan albasriyu can cabdillahi bni mugafal can الnabiy sal ll ly slama qaal ina allaha rafiiqun alla waa mid dhimrin badan yuxibu rifqa dhimrinta jecel wayucdii calayhi wuxuu ku siiyaa rifqiga korkiisa maa laa yucdii wuxuunan ku siinin cala alcunfi qallafsanaanta rifqiga wuxuu alla ku bixiyaa waxuunan qallafsanaanta ku bixinaynin wa can yuunus can xumaydin midlahu isagoo kale uu marka wariyey yuunus can xumayd marka rifqiga wax fiican baa lagu helaa tarjamadii xadiidkana mudaabaqadoodu waa daahir meeshaasayna iska dabooleysaa ayb cunfigana macnihiisa waa soo fasirnay baabu taskiini dejintii caddaynteedii buu u baab yahayo qofku inuu wax dejiyo ee uunan markaa wax kala daadinin ee wax kala firdhinin iyada lafteeda rifqigay ka mid tahay markii dacwo la sheegayo iyo marka khayr iyo wax la sheegayo iyo dhammaan rifqi iyo deganaan in lagu wado ee aan marka dabcigaaga ama dariiqadaadu inaysan keenin dariiqa muslimka un lagu kaleeriyaayo inaynan noqonin qaala xadahanaa aadamu wahuwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadahanaa shucbatu wahuwa bnu lxajaaj abu bistaam alcatakiyu can abi tayaax abu tayaax waxaa la yidhaha yaziid bnu xumayd addubaciy ayb qaala samictu anasa bna malikin qaala qaala nabiyu sal ll l slama yasiruu fududeeya walaa tucasiruu ha cuslayninina wasakinuu dejiya walaa tunafiruu ha kala marka taysiirka iyo tacsiirka waa iska soo horjeedaan taskiinka iyo tanfiirkana waa iska soo horjeedaan dejiya oo ha kala eriyinina haddii marka la kala eriyo dejin ma jirto haddii dejini jirtana tas tanfiir markaa ma jiro xadiidkan imaamu lbukhaari kitaabu ladab min saxiixihi buu ku soo saaray binafsi sanad sanadkan laftiisa ayb fiqiga xadiidkan laga qaadanayana wuxuu yahay alamru bitaysiir in la fududeeyo arrin arrimaha walaqdu bisakiinati deganaan in la qaato wanahyu can itanfiir kale eriyiddana in la yska reebo mararka qaar kale eryidda waxaa dhici karta inay ku timaado arrin sunno ah qofkii maalan wuxuu leeyahay anigu arrin sunnaaan ku dhaqmayaa dadkaanna wax iga galay male ha kala tagaan hadday rabaan aniga un sunnadaas bisaan aqaanaa hadday dadka kala tegayaan iyo hadday colloobayaan ayagay u taallaan waa tanfiir tanfiir weeyaan iyo kala eryiid laanna nebiga sal alla ly slam salaaddii in la dheereeyo waa ka reebay mucaad wuxuuna ku yidhi afataanun anta yaa mucaad ninkii kale yidhi rasuul allahu aniga salaadda waa ka soo daahaa oo waxaan ku dhowaadaa inaan soo daaho liajli fulaan siduu noogu dheereynayo darteed nebiga mawcido iyo waano kuma caroonin siduu taas ugu carooday oo kale waana wuxuu yidhi ina minkum munafiriin dad munafiriina idinku jiraan qofkii dadka imaam u noqdo salaadda ha fudaydiyo sheikhulislaam ibnu taymiya qawaacidu nuuraaniyaha isagana wuxuu yidhaahdaa masa sideedaba yacni dadka muslimiinta jamaacadoodu inay taagnaato waa waajib shayga sunnadaa qofka uu rabo inuu taxqiijiyaana waa sunno shay marka mararka qaar shaygii sunnada in laga taga ay keeni liajli ummaddaas inay wada jirto darteed shaygii istixbaabka in laga tago liajli iftiraaq ummadda inaynan ku dhicin sidaas asalku yahay cagsiga marka lama ogolaanayo dabcan adiga marka sunno aada samayso inaad ummaddii marar badanna waa dhacdaa masaajidda buuqa ka dhasho waqtiyada qaar waxaa sabab u noqdo arrimahan oo kale wuxuu leeyahay sunnadii baan aniga ku dhaqmaya bisinka waa siraysana markaas uu sidaas samaynayo wuxuu ogyahay buuq iyo dhibaato inay ka dhalanayso dad badan oo masjidka la deris ana jamaacadii inay ka tegayaan qaar guryahooda ku tukanayaan qaar ay sabab u noqonaysaba inay xadiidka xataa inkiraan waxaasoo dhan marka inay dhacaan maaha sunnaduna marka waxay tahay qofku inuu sunnadiina dadka fahamsiiyo ee dadkii wada joogoodana uu ku dadaalo markii ay dadku wax ka gartaanna markaas inuu wixii sunanka hadba daaqadoodu sida ay tahay inuu u sameeyo arrimahaas marka waxaa weeyaan dacwaday soo dhex gashaa sida badan dadka qaarna maba u haystaanba mas'aladan inay tahay mas'alo yacni asal weyn inay ku taagan tahay uma haystaan bal waxaa laga yaabaa haddaad sidan tiraadid inuu ku yidhaahdo saasaa tahay iyo kooxiblaayad ka mid tahay iyo waxaas inuu kuu nisbeyn mararka qaar kooxaha xaq iyo baatil labadaba waa jamcisteen marka xaqoodii maahan in baatil laga dhiga dad baad arkay haddaad masaladii u sheegto wuxuu ku leeyahy waxaan naga dhaafo yihi masale ikhwaaniya waayo u kuleeyay naam masale oo ikhwaani ah waayo masaladaan naga daayo u kuleeyay nacam ee ikhwaanka ayagu mar walba inay qaldan yihiin miyaha naam mase iyaga ficiladooda iyo aqwaashooda kitaabka sunnada in loo lala eh, lagu miisaamo waay asalku waa in kitaabka iyo sunnada lagu miisaamo waxay ka waafaqaanna ma looga tegaayo ikhwaanaa sameeyey iyo hebelaa sameeyey iyo koox iblaayaa samaysay iyo ma looga tegaayo shayga xaqa ayb marka shayga mustaxabkaee sunnada mararka qaar in laga tegi karo liajli liajli li'tilaaf dadka in laysku soo dumo laysku soo dumo markaan leeyahay bibaatil in laysugu soo dumaayo maaha ninkan laftiisu wuxuu haystaa aqwaal ahlucilmi cilmi maalan ninka bisinka korha loo qaada dhahayo meel cidlaa ma taagna nusuusuu haystaa waxbuu sheegaya dabcan marka maahan in la yidhaha anig warkiisa kuma jiri culimmadiisana kuma jiri hadduu raba masaajidka ha ku tukada haddii kalena ha iska tago jamaacadii inay wada joogto maqsad sharciya ah adiga maaha inaad kala erisid haddaad wax xaqa u hayso oo adiga markaa aada toosin kartid inaad la fiiriso ood yacnii qanciso qofka ayb mararka qaarna masaa-il labada daliilka ou labada dhinacba sheegi karo ama fahamka ou labada dhinac u kala jiidmaayo ayaa lagu kala tegaa in lagu kala taga ma bannaana arrintaas leanna kala taggu waa xaaraam masaa ishaan aada raadinaysana waa sunna xugunkeeda marka sunno inaad raadinteed sabab ay u noqoto xaaraan shay ah sharciga caqli midna ma sheegayaan qala xadaثna qtaybة whuwa bnu سacيid abu rajaء albغlaniyu qala xadaثna jariir can cطاء can abihi can cabdالlahi bni cmri qaal nazla ضayf marti ayaa degay fii bani israa'iil reer bani israa'iil ka mid ah ayaa nin kale kusoo degay wa fi daari daartiina waxaa ku jiray kalbatun ay lahum iyaga ay lahaayeen riwaaya waxay leedahay riwaayada dabaraani kalbatun eh, oo weliba yacni markaa eh, riman oo markaa ilmo ay caloosheeda ku jiraan ayb kalbatun mujakhin muja eh, ay marka yacni caloosheeda ilmo ku jiraan faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa kalbatu eeyey laa tanbaxii calaa dayfina martigeenna ha ku ciyin oo ha ku qaylinin riwaayadka qaarna waxay leeyiin iyadii baaba waxay tidhi martida maanta caawa yacni ku qaylin maayo riwaayada tabaraani iyo saasay leedahay ayb fasixna aljiraau fasixna waxaa qayliyey oo ciyey aljiraa-u eeyihii yaryaraa <coughs> kuwii yaryaraabaa ciyeen oo qayliyeen fii batnihaa caloosheeday ka ciyeen dhexdeeda ayb fasixna aljiraa-u aljiraa-u waa jamcu jarwin jarwigana eyga yarkaa la dhahaa ayb faacilkii marka waa jamac ficilkiina calaamadii jamacuu ku dhajiyey fasixna waa calaamatu jamcin sooma lugadan marka maxay noqone luqatu akaluuni lbaraakiid luqatu akaluuni lbaraakiid fasixna aljiraau eeyihii yaryaraa baa qayliyeen fii batnihaa bay ka qayliyeen luqatu yatacaaqabuunana waa la yidhaha ibnu malik saas u dhaha luqadaas xadiidkaana marka ku yimid oo yatacaaqabuuna fiikum malaaikatun ta ayib fasix badanaa nuxaadan kale ibnu malik wuxuu uga bedelnaa meelaha qaarkood wuxuu ku dadaalaa istishhaadka oo xadiidka axaadiidta inuu luqadii u deliishado nimankan kale nuxaada badankood ma ogola <clears throat> waxay leeyihiin xadiidkan macnaa lagu wariyaa dad cajamaa warinaayo mararka qaar luqad looma deliisho karo maadaama macno lagu wariya mararka qaar dadka ku warinaana ay yihiin dad iska acaajim ay noqon karaan walidaalika ma ku arkaysid ayagoo yani aayad ama shaahid beyd oo gabaya oo maanta dhan ayay xujaysanayeen laa shaka axaadiidtana ibnu malik waa ku dadaalay lidalika wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha shawaahidu tawdiix bukhaariga xaafid alyunini baa ku akriyey isaga ibnu malik nusqa alyuniniya ayaa meeshaas ka dhac ayaa ka ansaxday marka yunini waa akhrinayey meelaha luqatan ishkaalka uu ku jirana ibnu maaligaa tawjiihinayay mararka qaar yacni luqadii caadiga aheed oo ka baxaa ishkaal baa imaanayo ishkaalkaas naxwiga marka ibnu maaligaa bixinayay marka ishkaalaadkaas marka uu bixiyey iyo kitaab gooni ah bay noqdeen shawaahidu tawdiix la yidhaah oo madbuuca meelaha marka bukhaariga oo kale oo adag tarkiibkooda ama tarkiibku sida caadiga ah uu khilaafsan yahay isagaasaa marka aada u xaliyo shawaahidu tawdiixa marka waxay kutusayda xadiidku inuu laftiisu luqa luqad carabiyo asiila inuu leeyahay ayb laakiin nimankan nuxaadaaba muctasilay isaga badnaayeen luqawiyiinta wax ahlu sunnaa aada ugumaba badnayn fadakaruu libani linabiyin lahum nebi iyaga usugnaaday bay u sheegeen arrintii faqaala wuxuu yidhi ina mathala haada kan tusaalihiisa ka mathali ummatin ummad oo kale waay takuunu bacdakum gadaashiina ahaanayso yaqlibu sufahaa'uhaa kuweeda kuwooda waxmagaradkaa ka qaalib noqonaya culamaa ahaa culimadeeda yacnii arrinkan oo kale eygii weynaana waa xishooday kuwii yaryaraabaa wacwacleynaya marka arrintan tusaalaheedu waxay tahay buu yidhi ummad gadaal ka imaanayso sufahadeedu ay ka qaalib noqonayaan culimadeeda waa kaa safiihu qaalib noqday hadda dhinac kasta ayb de marka safiihu marka uu qaalib noqdo meeshaas marka deganaan ma imaaneysa baabku wuxuu aha baabu taskiin ee meel safiih ku qaalib noqday deganaan lama arkaayo meeshooday culummada ku qaalib leedahayna xasilooni iyo deganaan iyo akhyaarnimaa ka soconaysa haddii kalena wax kalaa ka socona dabaraani baa xadiidkan wariyey fi lmucjam alkabiir can shucayb ibni safwan can cataa ibni saa'ib imaam axmedna waa soo saaray xadiidka musnadku ku soo saaray <coughs> lafdi oo ah daafa dayfun rajulan ayb min ariiqi abi cawaana can caطaa marka xadiidka caطaa ibni saa'ib baa laga warinaya saddex nin jariir iyo abu cawaana oo axmed warina ka warinayo iyo shucayb ibnu safwan jariir isaga inamaa samica caطaa bna saa'ib bacda alikhtilaaq bacda an ikhtalat markuu ikhtilaad ku dhacay kadib uu ka wariyey idan riwaayadan marka sanadkan waa daciif ciladiisu maxay tahay jariirka cataa ka warinayo wuxuu ka wariyey bacda alikhtilaad <clears throat> riwaayada axmed cawaana isagana <clears throat> qabla alikhtilaadna waa ka wariyey bacda alikhtilaadna waa ka wariyey lama kala garanayo marka kani ma wuxuu ku jiraa kuwa qabla alikhtilaad mase bacda alikhtilaad <clears throat> xukunkeeda muxuu noqonaa iyadana in laga istaago ayib riwaayada kaloo uu keenay dabaraani shucayb ibnu safwaan isagaa isagaaba daciifo yaxya bnu maciin baaba daciifiyey marka xadiidkan marka ciladiisu ikhtilaadka cataa ku dhacay yaan laga nabadgelin marka xadiidka ciladiisu waxay tahay cataa bnu saa'ib baa ku jiro cataa'na ikhtalada jiddan ikhtilaadkaasna marka ma kala bixin riwaayaadkan <clears throat> bal xaafid alcalaa-i kitaabkiisa kitaab lmukhtalitiin wuxuu sheegayaaba isaga basriyiin oo dhan waxay ka wariyeen buu leeyahay bacda alikhtilaaf xoogaa meeshaas marka idlaaqaas war baa ku jira ayb marka wuxuu leeyahay ciladaas marka caaa ma zuuleyso axmed shaakir musnadka uu takhriijiyey xadiidka abi cawaana can cataa wou xasaniyey isaga axmed shaakir ayib fiqiga marka xadiidka tarjamadeisa isu mudaabaqeynayaan na waa sheegnay baabu lkhurqi doqonnimadiibuu u baab yahay caddaynteeda khurqigana hadda hadda waxaa laga wadaa fudaydka iyo rifqi la-aanta ayb qala xadaثna abulwaliid wahuwa الطayaalisiyu abulwaliid الطayaalisi hishaam bnu cabdilmlik qala xadaثna shucbaة can اlmiqdaam bni shurayx qala samictu abi qaala samictu caaishaةa taquul kuntu calىa baciirin ayaan saarnaa fiihi sucuubat adeyg iyo qallafsanaan baa ku jiray fajacaltu adribuhu waxaan guda galay inaan tumaayo on garaacayo faqaala nabiyu sal ll ly slam calayki birifqi rifqi ogow fa ina arifqa laa yakunu fii shayin ilaa zaanahu rifqigu shay ma ahaado ilaa waa qurxiyaa walaa yunzacu min shayin lagama siibo ilaa shaanahu waa ceebeeyaa ayb xadiidkan waa soo marnay qala xadahanaa sadaqatu wahuwa sadaqatu bnu lfadl almarwaziyu qala akbarana bnu culaya can اljurayriy wahuwa saciid bnu iyaas aljurayri can abi nadra wahuwa almundir bnu malik bni quطca qaala rajulu min qaala wuxuu yihi qaala rajulu mina nin inaga naga mida yidhi yuqaalu lahu la yihaha jaabirun aw juwaydir ayb nin annaga naga midoo jaabir ama juwaybir la yidhaha wuxuu yidhi dalabtu xaajatan ilaa cumara dan ayaan cumar ka raadsaday fii khilaafatihi isaga khilaafadiisa faintahaytu ila almadiinati madiinaan gaaray leylan habeen faqadowtu calayhi cumar baan ku kallahay waqad ucdiitu waxaana la isiiyey buu yidhi fitnatan dhug wa lisaanan iyo aftahanimo carab aw qaala ama wuxuu yidhi mandiqan hadal fa akhadtu fi ddunyaa adduunyadii waxaan gudagalay markaa fa akhadtu waxaan qabsaday fi dunyaa adduunyadii ayaan qabsaday fasakartuhaa waa yareeyey shanigeeda af soomaaliga xataa way tahay soomaa hadal waxaasaan qabsaday yani hadalkaasaan galay waay macnaheedu faakadtu fi dunyaa adduunyaan qabsaday yani warkeedaan galay waay fasagartuhaa shanigeedaan aada u yareeyey fataraktuhaa waan ka tegay adduunyadii markaa laa taswaa shay-an iyadoon waxbaba la aan ahayn nin aftahanana waa ahay markaan hadlay oo fasaaxadeydii ku hadlay adduunyaan warkeedii galay markaasaan waxaan macno lahaynba kasoo saaray wailaa janbihi rajulun abyadu cumar dhinaciisa waxaa joogay nin cad abyadu shacri dhe tintiisu caddahay abyadu hiyaabi dharkiisu cad yahay tin cad dhar cad fa qaala wuxuu yidhi lamaa faraqtu markaan dhammeeyey ninkii baa wuxuu yidhi kullu qowlika warkaaga dhammaantiis kaana muqaariban war xaqa u dhow buu ahaa muqaariban yacni mid xaqa u dhowaanayu ahaa warkaagii ilaa wuquucaka fi ddunyaa marka laga reebo adduunyada ku dhicidda aad ku dhacday yani hadalkan aad adduunyadii ka sheegtay ee saaad adduunyada ka tiri marka laga reebo inta kale warkaagu war xaq u dhow ahaa wahal tadri ma garanaysaa ma dunyaa addunya waxay tahay niyahu ina dunyaa adduunyada fiihaa dhexdeeda waxaa ku sugan balaagunaa annaga jiscinkeenna aw amase qaala wuxuu yidhi zaadunaa sahaydeenna ila alaakhirati jiscinkeenna aakhira adduunyada yaalluu yidhi oo adduunyadii marka waxaa weeyaan meelaan aakhiro ugu jiscimanayna wa fiiha waxaa dhexdeeda ah acmaalunaa acmaasheenna alatii nujzaa bihaa nalagu abaalmarinayo fi laakhirati acmaasha aakhire iyo jannada aan haddii alla noo kaso aan gelayno acmaal aan adduunyada ku samaysanay sababteed waay marka adduunyada maxaad ka rabtaa buu leeyahay qaala wuxuu yidhi fa akada fi dunyaa adduunyadii buu gudagalay yacni fa akhada fi dunyaa adduunyadii buu qabsaday fa akhada fi dunyaa rajulun nin baa qabsaday ayaa qaatay dheh huwa aclamu biha minii aniga igaga aqoon badan adduunyo shanigeeda yani wuxuu leeyahay adduunyadii waxaa qaatay axad aniga iga cilmi badan iyada rasuulka ujeedaa dabcan faqultu waxaan idhi ya amiira almu'miniin man hada arajulu ninkan waa ayo aladii ilaa janbika dhinacaaga sidan ku hadlay qaala cumar wuxuu yidhi sayidu lmuslimiin ubay ibnu kacb sayid lmuslimiin weeyaan ubay ibnu kacbin ninkan aad arkaysaa sidan ku yidhi waa ubay ibnu kacb ibnu casaakir taariikhi dimashq juska toddobaaduu kusoo saaray ubay ibnu kacab tarjamadiisa <clears throat> waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan adduunyada sideeda uma xuma iyada sideeda qofku laakiin sida uu uga faa'iideysto wax ku xiran haddii adduunyadiisu uu ku camiro wax isaga anfacaya fi dunyaa walaakhira ninkaa adduunyadii waa ka faa'iidaystay haddii laakiin adduunyadu uu u isticmaalo wax aakhiradiisa ka fogeeyana ninkaa adduunyada khasaaray u tahay ayb marka adduunyada iyada uun cay keliya in layskala dabagalo un keligeed maahan ubay ibnu kacab sidaasuu leelah qofku hadduu waa waqt adduunyadii waa sahay iyo buundo aakhiro uu ku gaaraa ninkii janno ku gala marka waa ka faa'iidaysta adduunkiisa ninka kalea marka xumaan la imaanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ubay ibnu kacab sayid lmuslimiin maadaama cumar ku tilmaamay fiihi manqabatun ayaa ku sugan liubay bni kacbin ugu sugan ayb baabkan marka uu geliyeyna waxaad dareemaysaa marka markuu leeyahay fiiha zaaduna wa fiiha acmaaluna acmaashaasna rifqigii yaa ka mida oo isagu marka khayr badan uu ku jiray ayb xadiidkan isnaadkiisa waxaa ku jira ninkaa jaabir ama juwaybir oo isaga yacnii ibnu xajar uu ku sheegay maqbuul yacni maqbuulun cinda almutaabaca mutaabacana looma hayo imaamu dahabina miisaanka laa yucraf buu yiri laakiin ninka majhuulka xataa ee darajadan joogay cumar iyo soo gaaray sida badan qof uun la ixtimaali karo qala xadaثna عaliyu wahuwa عaliي bn cabd الlahi الmadiniy qala xadaثna marwanu wahuwa marwan bnu mucaawiyaة الfazariy qala xadaثna qanaan bnu cabdالlahi الnahmiyu ninkan marka qanaan ibn cabdالlahi الnahmi ragga bukhaari keliya ka wariyo wa huwa maqbul rawaa lahu الbukhaariyu fi اladb الmfrad ibnu maciinna waa towhiiqiyey waa dhow yahay marka qala xadaثna cabdالرaحman bni cawsajata wahuwa alhamdaniyu hiqat can اlbarاء bni caazib qala qala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waslm alasharatu sharun alasharatu asharada marka bukhaari wuxuu ku fasiray siduu keeni doono toddoba boqol sideetan iyo toddoba xadiidka raqamkiisu yahay wuxuu yihi qaala abu mucaawiya walasharatu alcabath dhedheesha abu yaclana markuu wariyey kahrat اlcabath buu yihi dhedheel badan ciyaar badan ayb abu yaclana xadiidka waa wariyey fii musnadihi buu kusoo saaray ayb kahrat اlcatabna waa la yidhi canaanta badan alasharatu kaftanka badan ama ciyaarta badani sharun weeyaan waa shar marka adde ciyaarta badan iyo waxaa marka dambe de ka dhalanayo safaaha ka dhalanaysa qofka hadduu kaftan badan yahay war xun iyo waxbaa imaanaya safaahadii baa marka meeshaa ka dhalanaysa marka lama rabo xadiidkan wuxuu ku keeni doonaa toddoba boqol siddeetan iyo toddobo waxaana ka horeeya afshu salaama taslamu salaanta faafiya waad nabadgelaysaan al asharatu sharun ayuu ku xijiyay halkaana marka uu noogu imaan doonaa xadiidkan markaa waa xasan baabu istinaaci lmaal maalka samaysashadiisa dhinacyo badan wax kaa tusaya marna zuhdi buu ku gelinayaa marna maal in la samaysto baabu istinaaci lmaal maal samaysashadiisa qofku inuu xoolo uu yeesho qaala xadahanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qala xadaثna xanashu bnu اlxaariث wahuwa الnaqaciyu اlkuufiyu la ba'sa bih can abihi alxaariث bnu laqiid ayaa la yidhaha naqaci hiqat mkhadram qaala kana arajulu mina qofka inaga naga mida wuxuu ahaa tuntiju farasuhu waxaa dhal waxaa dhalaysay faraskiisa antaja buu ka bixiyey dabcan tuntiju farasuhu faraskiisa ayaa ubad bay keenaysa waa dhalaysa fayanxaruhaa waa gowracayaa fayaquulu wuxuu dhahayay ana aciishu xataa arkaba haada aniga ma noolaanayaa ilaa aan tan fuulo istifhaamka marka waa inkaari yacni ma anaan noolaanayo ilaa faraskan yarkaa intuu ka koro heer laga koro laga laga rarto ama laga fuulo uu ka gaaro yani ma noolaanayo waay maxaan ka rabaa marka waa iska qalayaa marka faraska maxaa loo qalayaa ma la cuni karaa faraska ya waa la cuni karaa maxaa udaliilana ya xadiid asmaa u daliila sax fajaaءanaa kitaabu cumar warqad cumar ayaa noo timid an aslixuu hagaajiya maa rasaqakum اllahu wuxuu alla idinku arsuqay hagaajiya oo ka shaqeeya fa faina fi lmri tanafusan fa faina fi lmri arrinka yacni saacadda tanafusan xoogaa bay jirtaa saacaddu xoogaabay jirtaa yani ta yacnii way way waqti baad noolaanaysaan manaa tanafusan ay sacata wa ay ana amra saacati fiihi tabaacudun wa ta'ahurun baa ku sugan yani saacaddii xoogaabay jirtaaye yani muddaad noolaanaysaan maadaama aada noloshiiba idinku jirtood caafimaad qabtaan xoogaa fursad baad haysataane maalka iyo waxaa ilaahay idin siiyey hagaajista ayb maahan inaad maalkii iskaga tagto wakiic fii kitaabi zuhdi buu kusoo saaray ibnu abidunyana fii qisari اlmal ayuu kusoo saaray min طariiqi abi nucaymin bihi waa midda ibnu abidunya qala xadaثna abulwaliid qala xadaثna xamaad bnu slma can hishaam bni zayd bni anas bni malik can anas bni maliki can الnabiy sal ly slama qaal in qaamat الsaacatu saacadda hadday dhacdo ay istaagto wa fii yadi axadikum midkiin gacantiisana fasiilatun tallaal geed geed tallaal yarna ou gacantiisa ku jiro fain istataaca hadduu awoodayo anlaa taquuma saacaddii inaynan dhicin xataa yaqrisahaa ilaa uu ka tallaalo falyaqrisahaa ha tallaalo yanii midkiin haddii uu haysto geed tallaal saacaddiina ay dhacayso iyounan isdhihin maxaa laga faa'iidayaa geedkaani dhulkaa ku tallaalo oo yaanu isdhihin yacni saacaddaa kugu dhacaysa muxuu tarayaa geedkan yaanu isdhihin ha tallaalo imaam axmed baa xadiidkan soo saaray waxaana laga qaadanayaa qofku inuu dhulka camiro dhulka in la camiro ayaa laga qaadana oo haddaad xataa dhimanayso geedka iska tallaal waxaa laga yaabaa ummadda kaa dambaysaa intifaacayso ajar baa ka helaya adiga laftaada marka mar haddii la yidhi qiyaamo hadda dhacaayood og tahay ha uga gaabinin inaad geedaha tallaasho adduunyadii hagaajiso haddii lagu yidhi ha ugaga tegin in la in markaa dhulkii la camiro oo isdhmaal la samaysto wax fiican wayn xadiidkan marka macnahan macno weynu marka ku fadhiya macnaha laga qaadanaya dunyada in la xaalufiya maaha marka innagu waxaan ku shaqaynaynaa cagsi waalxaalufina la un bes damaar damaar dad dhahaya un yacni soddon sano ka horaa dhismayaashu fiicnaay yani dad un taariikh hore u shallaynayo ama dhahayo taariikhdii hore yacni markaasaan fiicnayn afartan sano konton sano ka hor dad dhahaya haddaad aragta dad xun waay leanna waxay ahayd asalku in lasii fiicnaado oo wixii jiray wax lagu sii daray ahayd marka wax ku darid maaha ina wax dhimidaan haynaan wax dhimidduna waa kharibaad wax fiican maaharibaaddu marka say doonta ha ku timaado ama dowladuhu ha keenaan ama dadku ha keenaan waxba isma dhaanno dowladuhuna waa keenaan kuwii horey kuwanba dadkuna waa keenaan ummadda maskaxdeedaba kuma jira in wax la sameeyo in wax la qaribo unbaa ku jirto ninka madaxdaa haddaadan adiga helaynin madaxtinimadan haddaysan adiga ku daa'im noqonaynin inuu wax burburiyo diyaar u yahay ma fiicno marka kaas ayb soo aniga kama tegaayo meeshaan sii burburi caqli ma ahan saas wadaninimona ma ahan toosnaan diineedna maaha wa bilcagsi dadkuna inay waxay arkaan dowla iskale iska burburi maxaa iga galay aniga waa la dhisi doonaa iyadana mid nagu raagtay waay mushkila nagu raagtay waay ma fiicna xadiidku marka wuxuu leeyahay hadday qiyaamo dhacayso adduunkiiba baaba-aayo adduunaa baaba-aaya ha uga tegina geedka tallaal xaalufinta marka lama rabo guryaha laftooda in la dumiyaa qalad waay guryihii in la baaba-sho oo dadku inta dagaal lagu baabi'iyeyo dhibaato iyadana waa xun tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qole la dhihi jiray reer bani salima ayaa waxay damacday xaafaddii ay madiine ka deganaayeen inay soo baabi'iyaan masaajidka agtiisa laysuu ay markaa ay yimaadaan oo ay camiranta masaajidka agtiisa nebiga waa kii ku yidhi bani sala bani salima diyaarakum tuktab aathaarukum meeshiina deganaada masaajidka usoo lugeeya waa la idiin qoraa ajarkiina culimadu waxay yidhahdaan waxaa laga qaadanaa magaalada inaan la baabi'inin meeshii nolol ka jirtee dhisan ee yacnii degaanku uu kala gaaray inaan inta lasoo baabi'iyo meel un aan laysugu imaanin dadku isugu imaanin hadday meel uuna isugu yimaadaan baqiiltinimadoodana iyo shuxigoodana waa badane dhibkoodana waa badanayaan iyada lafteeda waa barnaamij annagana haysta waay ayb dadka dhan marka haddii meel un hal magaalo laysugu keeno waa wareer waxyaabahaasna marka cumar markuu dardaarmayey waxyaabihii uu dardaarmay waxaa ka mid ahayd cumar reer baadiyaha in baadiyahooda lagu dhaqaaleeyo ninka iga dambeeya waxaan u dardaarmaa buu yidhi reer baadiyaha ogow waa macdan mad macdanulislaam islaamka iyo dadka muslimiinta asalkooda waayo baadiya iyaan la cidlaynin ha la joogo meeshiisa marka ninka madaxda noqonaya qoladaa ha uga warqabo ha ku ogaado markii uu sameeyey cumar seeraha xadiidka bukhaari buu ku yaallaa seeraha markuu sameeyey wuxuu yidhi waxaad iga ilaalisaa cabdiraxmaan binu cawf iyo cuhmaan bnu cafaan xoolahooda iga fiiri seerahaas yaan loo ha u ogolaanin yidhi xoolihii zakada iyo daaqaaya meeshaas waa meel uu u qoondeeyey daaq inay noqoto ninka laa ninka laakiin haysto wuxuu yidhi goosinka arigaa iyo xoogaa tobanka neef iyo waxa lamidkaa iska daa buu yidhi asaga ha iska daaqo qofkaas ka indhalaab laakiin cabdiraxmaan iyo cusmaan iga ilaaliyin sababtuu ku cileeyeyna waxay tahay kaas hadday xooluhu ka dhammaadaan magaaladuu ii imaanayo anuu wax iga rabaa buu yidhi dirham iyo diinaar inaan siiyana daaqaas inaan u ogolaada iga iiga sahlanu yii bal fiir meeshuu ka fakaraya cumar radia allahu canhu laakiin cabdiraxmaan iyo iyo cusmaan magaaladana waxbay ku haystaan xoolahoodana waa dabero karaan marka ninka reebaadiya laftiisa haddii xoolihiisii laga soo cidleeyo oo magaaladii inuu yimaado ay suuro gasho hata asagii dadkii magaalada is arkaayo <laughs> hadday is arkaanna waxaan isla dhaqmi karin baa isla isla dhaqmaayo waa fa magaaladii yaa baadiya isku bedelaysa marka dambe waxyaabaha marka aan laga fakerinay ay ka mid tahay dhibkeedana uu ilaa maanta uuna haysto ayb sidaasuu marka cumar uu yidhi ayb magaaladii marka dhismaa guryihiina inay ku camirnaato baarihii iyo wixii la talaalayana inay camirnaadaan inuun la jaro oo la shito caqli maaha ayb geed walbaa un goysma haddii lagu qabto maxaa haraya qaala xadaanaa khaalid bnu makhladin اlbajaliy huwa khalid bnu makhlad alqaطawaaniyu qala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal qala akhbaranii yaxya bnu saciid huwa alqaطaan wahuwa alansaariyu qala akhbaranii muxamed bnu yaxya bni xabaan can dawuuda bni abi dawuud dawuud bnu abi dawuud alansaari maqbulu rawaa lahu albukhariyu fi ladabi lmufrad qaala qaala lii cabdullaahi bnu salaam baa wuxuu igu yidhi in samicta haddaad maqasho bidajaali yani haddaad dajaal maqasho qad kharaja inuu soo baxay wa anta adiguna calaa wadiyatin tallaal yar gee tallaal yariisa aada kor taagan tahay taqrisuha aada tallaalayso falaa tacjal ha ka degdegin an tuslixahaa inaad hagaajiso geedkaas fa ina linnaasi dadka waxay leeyihiin bacda dalika kaagaas kadib cayshan nolol marka wadiyada marka waxaa la yidhaha geedka yarkaa geed talaalka timirta weliba hadaad geed talaal yani timir yar oo hadda geed talaal oo kale oo hadda soo baxayso haddii aada haysato dajaalaa soo baxayna aada maqasho ha ka cararin oo ha ka tegin oo geedda waraabi oo hagaaji oo waaskooyinka u sameey oo haisdhihin marka adiga dajaalaaba soo baxay maxaa laga faa'iidaa bahashaan ayb fiiri saxaabada yani fahamkooda xadiidkan isnaadkiisa sheekh ilalbani daciif ladabi lmufrad waa ku daciifiyey saxiixadana wuxuu ku yidhi warawaa ayضa bisanadi صaxiixi can dawuuda bni abi dawuud xadiidkaanu keenay qaala qaala qaala lii cabdullahi bnu salaam marka saxiixada bisanadin saxiixuu ku sheegay daciifi abi daawuudna sanadku waa daciifuu yidhi marka dabcan de sanadkan dacfiga marka uu ishaarayo waa jahaalada oo daawuudkan ayaa majhuul ah buu leeyahay xaggaas kalena waxaa laga yaabaa mutaabaca iyo inuu fiirinayo calaa kullin xadiidku waa saxeix baabun ay hada kani baabun baab weeyaan dacwat lmadluumi qofka laga gardaran yahay habaarkiisa qala xadaثna abu nucaym qala xadaثna shaybaan wahuwa bn cabdالraxmaan الnaxwiy can yaxya can abi jacfari can abi hurayra can الnabiy sal ll ly slama qaal halaaثu dacawaatin mustajaabaat saddex duco waa la ajiibi dacwaة اlmadluum wadacwaة اlmusaafir wadacwaة اlwaalidi calىa waladihi ninka laga gardaran yahay habaarkiisa musaafirka ducadiisa iyo ninka waalidka ilmihiisa ducada uu duceeyo ama habaarka uu habaaro ibnu maajah baa xadiidkan wariyey can dariiqi abi bakrin can cabdillahi bni bakrin الsahmiy can hishaamin الdastuwaa'iy عن yaxya بن abi kahiir عن أبي jacfarin bihi ayb xadiidkanna waa soo hormaro wuxuu noogu soo hormaray soddon iyo labo baabu dacwati lwaalideyni min baabu dacwati اlwaalideyn ayaan kusoo dhaafnay hadda madluumkau ka rabaa marka xaggaasna dacwat lwaalid ayb madluum marka yaa la dhahaa de ninka laga gardaran yahay ayb baabu su'aali اlcabdi الrisqa min allahi caza wajala addoonku inuu ilaahay risqi su-aasho liqowlihi warzuqnaa wa anta khayru الraasiqiin marka in ilaahay risqi la su-aashaa waa bannaan tahay qala xadaثna ismaaciil bnu abi huways qala xadaثanii bnu abi abi الzinaad huwa cabdالraxmaan can muusa bni cuqbata can abi الzubayr can jaabiri anahu samica الnabiy sal ly slam clى اlmimbari nadara naxwa alyaman nabigan yeman xaggeeduu fiiriyey faqaala allahuma aqbil biquluubihim ilaahu yeman soo jeedi quluubtooda maca quluubihim islaamka usoo jeedi wanadara naxwa alciraaq faqaala midla dalika wanadara naxwa kulli ufuqin jiho kastou eegay faqaala midla dalika ayb ilaahu yacni noo soo jeedi quluubta dadka leanna cuntada madiina waa yareyd cuntada marka aafaaqda iyo jihooyinkay uga imaan jirtay ilaahu dadkan noo soo jeedi quluubteenna dadkaa muslimiinta usoo jeedi saasay ka dhigan tahay marka bacd alaxaadiidna waxayba tilmaantay marka la dulmiyo iyaga dulmi madaxda ay samaynayaan qaarkood inay kee inay ka dhalanayso dadkii gaalada muslimiinta ka hibaysan jiree cuntada fadhigooda ugu keeni jiray jizye ahaanta iyo kharaajka dhulka intay ka shaqeeyaan muslimiintana sheer uga keeno qeybna iyaga ka qaato oo dhulkii shaqadiisa muslimiinta ka kaafin jiray nebigu wuxuu tilmaamay inay aakhiri zamanka soo jeesan doonaan yacni waqti ah, aakhiri zamanba keliyayaanan yaanan dhihin inay soo jeesan doonaan dulmi iyaga la dulminayo darteed ninkaan haddaad heshiis wada gasheen heshiiskiisii ku taagan yahay inaa dulmiso ma bannaana waa gaal dhulkii baa loo aada u dhiibtay waxaad tidhi saddex meelood laba annaga noo keen meelna adiga qaado kharaaj waa kharaajkii marka isaga waa keenayaa dulmi ma wado adigii baa marka wax kale sii kor saaray haddana hadda markaa sidaas samaysay ilaahay quluubtooda u adkaynayaa dugaagaa lagaaga dhigayaa marka aan kaa cabsanayni saasuu nebigu tilmaamay oo wuxuu yidhi manacat alciraaqu qafiizahaa wamanacat ishaamu burahaa meelahaas wixii ka imaan jiray waa manciyeeno way diideen sababta waa dembi dartiis la gelayo qoladan markaa dee nebigu wuxuu leeyahay madiina maadaama uu wax uga cuntadu ku yaraydo marka halkaa cuntadii inay uga timaado ayb ilaahu quluubtooda soo jeedi wa qaala allaahuma arzuqnaa ilaahuna arzuq min turaahi اlardi dhulka khayrka ku jiro naga arzuq wabaarik lanaa fii muddinaa wasaacinaana nagu noo barakee mudkeenna iyo suuskeennana ilaahu noo barakee baabkan waa dheeryahay marka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed